alxamdu lilaah رب alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiska aynu soo maray mara calayna rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam wanaxnu nucaariju khusan lana ma diidaayo dhisma in la samaysto adag laakiin waxaa lagu gurigii aakhiro in markaa waxa weeye lagu dadaalo waa tambiihun lagu baraarujinayo ayay ahayd ee inay markaa waxa weeye ama xaaraan tahay ama ay karaahiyo tahay dhismo adag in la samaysto ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa in lagu baraarujinayo la xasuusinayo in waxyaalahan geerii ka dhowdahay saas aawadeed ay habboon tahay gurigii aakhiro in la hagaajisto ay habboon tahay darsi aynu soo marray su-aal ku saabsan waxay sheegaysaa xadiidkii xadiidu sabca warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah kayfa low dukira walow khaaliyan bian yastamica shariiطan wacdiyan aw qur'aanan aw naxwa dalik wuxuu u jeedaa haddii waxa weeye uu isagu maqlay wacdi ama qur'aan dhegaystay keligiina uu yahay dabeedna taasi ay saamaysay dabeedna u ooyey ma soo gelaya waxaa la odhanaya waa soo gelaya laakiin kamaalku wuxuu yahay waa inuu dikriga la yimaado yacni markaa iyo wa qalban laakiin waxa weeye dikrigii dee xubnaha markaysagaa markaa midba sibuu u saameeyaa yacni dikriga qalbigu waa khushuucda iyo ikhlaaskii ashyaadaas dikriga lisaanku waa in carabka laga akhriyo dikriga indhuhu waxa weeye waa inay ilaahay cabsihiisa la ooyaan marka waxa weeye nooc dikriga waa la yimi haddii wacdigii saameeyey oo uu dabeedna marka ilaahay cabsihiisa la ooyaayo qalbigana allah waa ka xusay laakiin dikrigii dhammayska tirnaa lama imanin yacni waxaa la doonayaa dikriga in lagu dhawaaqo oo xuruufta makhaarijta laga soo saaraa la rabaa qalbiga in laga dareeriya kuma filla waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiinkaynu ku soo jirray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa baabu fadli zuhdi ayaynu joognay baabkaasoo ahaa baabka shan iyo kontonaad ahaa waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala xadiidka afar boqol iyo toddobiyo siddeetan raqamkiisu uu yahay dabcadaha qaarkoodna afar boqol iyo shan iyo sagaashan ay tiradiisu tahay wa can cabdillaahi bni shikhiir bikasri ashiini waalkhaa'i almushadadati almucjamatayni radia allaahu canhu annahu qaal waxa uu imaam muslim soo wariyey oo cabdillaahi bni shikhiir ka soo wariyey bikasri shiini magaca ashakhiir xaaluu ku sugan yahay shiinka hoosdhiggiisa iyo walkhaa'i khaada hoosdhiggeeda shiinkay ku cadfan tahay khaadaasoo almushadadati la shaday ee almucjamatayni labaduba dhibcaha leh wa dabdun bilxuruuf oo shiinka wuxuu leeyahay waa mucjama oo dhibic bay leedahay waa si aan siin loo moodin qaadana dhibic bay leedahay wuxuu yidhi waa si aan markaa xa loo moodin waa sidaan xa loo moodin ayuu markaa yidhi iyaduna waa mucjama oo marka leeyahay waa dhigaalka xaa la qoraayo oo dabeedna mucjame iyo muhmalo lagu kala dabdinaayo dee xaada iyo khaada ayaa la kala soocayaa jiimku isagu waa ka duwan yaho haddii dabdun bilxuruufi la sameeyo sida marka isaga walxaa uma qormo oo xa iyo alif ku taagan iyo hamse ka dambaysa sidaa uma qorno marka isaga waxa weli jiim keliyaa la yidhaahdaa waayo marka hore jiim iyo iya iyo miin baa qorma markay dabdun bilxuruufi noqoto marka uu ka soocmayo taqyiid kale uma baahna laakiin xaada iyo kha'da ayaa isku dhigaal u qormo marka xuruuf lagu dabdinayo walxaa iyo walkhaa mid walba markaysaa marka waxaa weeye yacni alif taagan iyo hamse ka dambaysa weeye taasaa markaa midna muhmala markaa la yidhahdaa midna mucjama la yidhahda waa laga cabira annahu qaala inuu yidhi cabdulahi bni shakhiir ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam wahuwa yaqra' waxaan u imi nabiga calayhi asalaatu wasalaam walxaal huwa isagu yaqra u akhrinaayo ayaan u imi alhaakum atakaahur alhaakum waxaa idin mashquuliyey attakaaur yacni markaa isu farasheegad yacni ayaa markaa idin mashquuliyey ama xoolaa isugu faanaysaan ama markaa tiro ay isugu faanaysaan yacni reerkayagaa kaa badan iyo reerkayagaa kaa badan ama xoolahaygaa kaa badan iyo wax la mida a isugu faanaysaan taasaa idin mashquulisay yani wuxuu ujeedaa suuraddu akhrinayey suuradda alhaakum takaaur ayuu akhrinayey qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam yaquul bnu aadama in aadam wuxuu yidhaahdaa maalii maalkaygu maalii waa xoolahaygii bacdu shuraax waxay u yani markaa laqbeeyeen in mubtadiya khabar ay ka dhigantah xoolahaygu waa xoolahaygii haddaba marka waxa mubtadiya khabarku ay isku lafdi noqdaan waxaa laga qaataa in markaa laga tilmaamaayo yacni dadaal siyaada ah ama tafqiim ama weynayn ayaa markaa laga qaataa ama markaa dadaal siyaadaa oo wuxuu ka tilmaamayaa xoolahaygu waa xoolahaygii bimacnaa waxaan aadka ugu dadaalaye aad u ilaalinaye aan markaa aad iyo aad u dhowraye aan yani isugu mashquulinaya waa xoolahayga waa kuwa mudan inaan markaa aad u ilaaliyo aad ugu tabco aad ugu dadaalo sidaa mudan xoolahaygu waa xoolahaygii muraadka looga jeedaa waxay tilmaamaysaa ziyaadatu ictinaa yani markaa ilaalin dheeraad ah iyo dadaal siyaada ah inuu u samaynaayo inuu u samaynaayo ama qofku markuu yidhaahdo markaa nafsii nafsii naftaydu waa naftaydii bimacnaa waa tii mudnayd inaa aad iyo aad u dhowrto oo aan markaa u ilaashado yacni markaa u habboonayd yaa ama inankaygu waa inankaygii inankaygu waa kanaadka u jeclaa yani waxay tilmaamaysaa ziyaado ayaa markaa ku jirta maalii xoolahaygu maalii xoolahaygu waa xoolahaygii bimacnaa waa kuwii mudnaa aad iyo aad inaan u dhowrto aad ugu dadaalo yacni mudnaa weeye wahallaka miyuu kuu sugnaaday yabna aadam ina aadamow min maalika xoolahaaga miyuu kaaga sugnaaday ilaa maa akalta wixii aad cuntay mooyaane ay ila aladii akaltahu kii aad cuntay mooyaane oo fa afnayta dabeedna markaa aad dhammaysay waxaa haddaad cunto bes waa tageen yaa waxay noqdeen wax baaba'ay jidhka waxna waa galeen waxna qashin bay u baxeen khalaas waa ku daayin aw labista ama aad xidhatay oo fa ablayta aad markaa baali yeeshay oo duug ka yeeshay ama marka aad idlaysay yacni maradii baali bay noqotay way idlaatayoo yani cusaybkii wixii waa ka ba'eenoo calal bay noqotay yacni markaa waxa weeye yacni gogo'ay aw tasaddaqta ama aad sadaqadaysato fa amdayta aad socodsiiso bimacnaa hormarsatay yacni markaa riwaayo kale waxaa ku soo aroortay ilaa maa akala fa afnaa aw labisa fa ablaa aw tasaddaqa faqtana halka yani waxa weeye fa amdayta khitaabka markaysaga iyadoo aan sida kale usoo aroortaya jirta marka halkaasoo kale in la tilmaamayo faqtana dabeedna uu kaydsaday waxaa loo jeeda aakhir uu kaydsaday waa hormarsaday iyo waa kaydsaday iyo waa baaqi yeeshay way iswaafaqaysaayo yacni waxa weeye wuu horu u baxsaday ya qadama lixayaati alaakhira wuxuu hormarsaday noloshiisa aakhiro wuxuu hormarsaday hor ilaahay yacni markaa saasuu u marka aakhiru u kaydsaday adduunyadiina waa ka tegsiiyey waa ka hormariyey rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa maalka qofku uu leeyahay in intaas miduun u noqonayo wuxuu markaa cunay ama markaa isticmaalay cabbitaankiiyo cunitaankiiy wixii o dhanba cunitaan baa laga soo qaaday yacnii hadduu cabbay ama cunay waxay noqonaysaa waa waxaas iyaguna markaa baaba'ay khalaas ama waa xidhayoo waxay noqdeen yani wax markaa baali ah eh, waxyaalaha markaa yani gogasha iyo ashyaadaasna xidhashadun bay soo gelaysa waa min baabi yani markaa lubsi ayay noqonaysa min xasiirin lana qad iswadda min duuli ma lubis yani marka waxa weeye salli markaa madoobaaday min tuuli maa lubis inta la xidhay markaa dheeraanshihiisa aawadeed baa nabiga loo keeno la rusheeyo la yara masmasaxo la yara hahagaajiyey haddama aragtaa lubsiga la sheegayana waxaa laga tilmaamayaa isticmaalka la isticmaalayo lagu fadhiisanayo lubsigu waxaa la yidhahdaa waa min kulli shayin bixasabi shay walba qadarkiisu noqonaya lubsigu ya yani waxa weye shay walba yani qadarkiisa ayuu noqonaya shayga kale waxa weeye waa wux sadaqadaysto hor ilaahay u hormarsaday wixii kale wamaa siwa dalika fadaahibun wa taarikuhu linnaas xadiisku wuxuu sheegayey sheikhu intaa inooguma darin wixii intaa ka soo hadhay waa wuxuu ka tegayo dadka uga tegayo bimacnaa xoolihiisii maba ahaba ma'aalka dambe waxay noqotay xoole cid kale leeyihiinoo xoolo laga dhaxlayo weeye xadiis kale macnaha inoo caddaynaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waa xadiis kale ayukum maaluhu axabbu ilayhi min maali waarisi baa xoolihiisa ka jecel xoolaha ka dhaxlaya oo xoolihiisa u jacayl badan markaase saxaabadii yaa rasuul allah dhammaantayo xoolahaygan u jacayl badana markaasuu iclamuu maa taquuluun warooy aqoonsadoo garta waxa odhanaysaan ya markaase waa saasoo xoolahaygaa ah, mid waliba u jacayl badanya markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi fa ina maalahu ma qaddam wa maala waarisihi maa akhar xoolihiisu waa u hormarsaday baa u xoolaa wa maala waarisihi maa akhar ka dhaxlaya xoolihiisuna waa wuxu dibdhigay oo siduu u dibdhigaayey u dibdhigaayey uu ka dhintay maxay noqotay dad kalaa yeeshay oo dhaxlay markii hore isagaa lahaa laakiin ma'aalkii muxuu ku dambeeyeen wixii in dad kale leeyahay isagu waa sii hayey waana tabcay oo waa shaqiyey ya dadkana isagaa u sababay laakiin ma'aalkii waxay noqotay in cid kale leedahay ya fa inna maalahu maa qaddam wa maala waarisihi maa akhar marka wixii intaa ka soo hadhay xaqiiqatan xoolihiisii ma noqonayaane xoole cid kale leeyihiin walow ma'aalan ayay markaa noqonayaan taasna waa boorin lagu boorrinaayo sidii waxa weeye markaa adduunyada aan laysaga daba ridin oo adduunyada looga zaahido ilaahay hortiisa wax loo hormarsado oo ruuxana raasamaal ay u tahay iyo kayd ay u tahay wuxuu baxsaday isagoo hormarsadaa yacnii maalka uu ka tago si kastay u badan yihiin dadkiisu ka dhaxlayaa siday yeeli doonaan kama warqabo ya siday yeeli doonaan ma oga waxaa dhici karta markaysa waxaa mid waliba waa suuragal inay waxba ka siiniyo inay waxba ka siiyaan hadhow marti buu ka yahay marti marti buu ka yahay ya marka sidaas aawoodee inta uu nool yahay isagu waa inuu markaa yacni wax ka shaqaystaa hadhow intuu marti ka noqon lahaa weliba dadka aad wax loogu dhiibay ee xoolaha markaa badan lihi yacni waxa weeye xoolahooda inay marka waxa weeye sadaqo badan ka baxsadaan oo tacab badan aakhiro gurigooda aakhiro iyo noloshooda aakhiro ay u hormarsadaan inay ugu dadaalaan marka weeye yacni taas yada ah waa inay ugu dadaalaan inta uu nool yahay caafimaadka qabo ee waxaweye nolosha rajaynaayeene sadaqadiisu sii fadli badanta oo hadhow markuu sakaraadayo inuu yidhaahdo waxaasaan ku dardaarmay masaajida ha dhiso waa laga fadli badan yahay taas waxaa fadli badan sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam an tasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun yaa inaad sadaqadaysato adoo caafimaad qaba oo xoolihii la jeclaysanaya oo xoolihii ku adag yaa oo waxaweeye nolol rajaynaya noloshii aan marka waxaweeye ka samrin oo waxaweeye rajadu ayna soo gaaban yacni xaalkaa wuxuu sadaqadaystaa waxay ku soo baxday niyo aada oo uu markiisa marka waxaan yani dee daafic weyn baa markiisaga soo saaray marka sadaqadda waktigaa uu bixiyaa waa ka fadli badan tahay yacni sadaqadda marka waxa uu ku dardaarmayo marka uu sakaraadayo ku dardaarmayo way ka fadli badan tahay taasaa fadli badan taas ayaa fadli badan ha yeeshee dee hadduu markaa lafteeda ku dardaarmo ajar waa ka helayaa ya in allaha tasadaqa calaykum ulusa amwaalikum ziyaadatan calaa xasanaatikum xadiiskii sunanka maxaa ku soo arooray nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku sadaqadaystay xoolihiinna saddex dalal oo dalool ahaan yacni ziyaado xasanaadkiinna iyadoo ka ah dheeraadka ah ayuu ilaahay idinku sadaqadaystay bimacnaa idiin baneeyey inaa marka yacni baxsataan yacni wakhtiga caynkaas aa ku dardaarantaan xadiiska afar boqolyosiddeedyosiddeetandabcadaha qaarkoodna waa afar boqolyoixyosagaashanoo can cabdilaahi bni muqafal radia allahu canhu qaala qaala rajulun lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nin baa wuxuu ku udhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow wallaahi allah baan ku dhaartaye innii anigu la uxibbuka waa ku jeclahay jacayl siyaada'a ah baan ku jeclahay muslimiintao dhammi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa jecel yihiine oo muumin kastaa waa jecel yahay wuxuu u jeedaa jacayl siyaada ah oo aad u xeel dheer ayaan ku jeclahay fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam undur maada taquul eeg maadaa maxay baad taquulu odhanaysaa ama maladii muxuu yahay kii taquuluhu aad odhanaysaa muxuu yahay u fiirso qaala wuxuu yidhi haddana waa ku ceshay ninkiio wallaahi allah baan ku dhaartaye innii anigu la uxibuka waan ku jeclahay jacayl siyaada aan ku jeclahay alaaa maraat saddex goor baa ninkii caynkaa yidhi oo nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam in kunta tuxibbunii haddaad ijeceshahay jacayl siyaada ah oo dheeraad ah fa acidda lilfaqri tijfaafa fa acidda u diyaarso lilfaqri caydhnimada tijfaafa yacni hugeedii u diyaarso tijfaafka waxaa la yidhaahdaa yacni faraska waxa la huwiye ayaa la yidhaahdaa waxay samayn jireen carabtu meelaha marka waxaweye qabow markay joogaan dee xayawaanaadka waxay samayn jireen waxyaale ay huwiyaan faraskoo kale si aan dhaxanta u dilin ayaa markaysa marka waxaan yani wax la huwin jiray wakhtiyada marka baradka wakhtiga dagaalkoo kalena waxaa dhici jirtay markaysa meelaha qaarkood laga saaro faraska si aan markaysaga waranka iyo waxba u yeelin yacni waranka la soo ridaynayay waxba u yeelin si dirciyadii dagaalka ragga loo gelin jira oo kale ya yacni wax markaa saasoo kale shabbahaya ayaa markaysa markaa la huwin jiray ayaa la huwin jiray marka kaasaa tijfaafka lehay asal ahaanna waxaa laga soo qaatay waxa weye qalaylkii adaygii baa laga soo qaatay taasaa laga soo iqtibaas qaamuuska wuxuu odhanaya altijfaafu bilkasri aalat alxarbi yulbasuhu alfarasu walinsaanu liyaqiyahu fi lxarbi yacni waa aalad marka waxa weeye markaa dagaalka yani markaa loo isticmaalo oo faraska iyo qofkaba la huwiyo si uu markaa dagaalka uga ilaaliyo waa dircyaday dagaalka oo kale u ka dhigan yihin waa shay dircii dagaalka oo kale ka dhigan marka adaygaa laga soo qaatay yani marka waxaweeye oo jafa waxa weeye markaa yani waxaweye cinda alxarbi kaannahu dircun tifcaal min jafa lima fiihi min alsalaabati walyubuus wuxuu idhi fa acidda diyaarso lilfaqri caydhnimada waxaad u diyaarsataa tijifaafan yacni markaa shaygaa adag ee dirac oo kale ka dhigan diricyada dagaalkaoo kale ka dhigan ee faraska loo geliyo u diyaarso bimacnaa waxaa loo jeedaa adayg u diyaarso aad u adkaysanayso ku sabrayso u diyaarso faqriga maxaa yeelay iyo caydhnimadu asracu ilaa man yuxibunii asracu waa u degdeg badan yahay ilaa man yuxibbunii cidda ijecel waa u degdeg badan yahay min asayli daadka ayuu uga degdeg badan yahay siduu ugu degdegaayo ilaa muntahaahu meeshuu ku dhammaado siduu ugu degdegaayo rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi xadiis xasan culamankana xadiiskan waa quweysay sheekh albaani laftiisu waa quweynayaa marka xadiiska waa xadiis oo sugan weeye waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ciddii marka waxa weeye nebiga jecel jacayl badan in xaaladdii nebigoo kale inuu ku sabro waa inuu u diyaargaroobaa waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam faqrigu inuu u degdegaayo cidda markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam jecel marka saas aawadeed waa inuu sabir la yimaadaa qofka nebiga calayhi salaatu wasalaam jacaylka siyaadadaa jecel muslimiintu waa wada jecel yihiin laakiin jacayl siyaada ayaa laga warramaya laga tilmaamaya taasna waxaa laga qaadanayaa dee adduunyadii waxa weeye yacni markaa daartii jazaaga ma aha waa daartii camalka marka cid waxa weeye camal wanaagsan ku jirto oo nebiga jaceyl jacaylka nebiga la jeclaadana waa shay wanaagsane in haddana la imtixaanayo si waxaweeye markaa inuu ku sabraayo in kale ay u caddaato jacaylku inuu ka dhab yahay jacaylkaas siyaadadaa iyo in kale si ay u kala caddaato waa la imtixaanaya waxyaalaa lagu imtixaanayana faqriga ka mid a faqriga ayaa ka mid a marka waxa weye saas aawadeed yacni taas inuu ku sabro iyo in kale la eegaya marka siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sabraaye zaahidka u ahaa waa inuu marka u sabraa waa inuu u sabraa marka baabu zuhdi xadiiska siduu ugu soo arooriyey saas weeye atijfaafu bikasri taa'i lmuhannaati fawqu tijfaaf wuxuu ku sugan yahay ta'da hoos dhiggeeda ta'daasoo almuhannaati fawqu laba dhibcood looga yeelay xagga sare waa korkullabalay laba dhibcood baa xagga kore looga yeelo xagga sare lagaga dhigay wa iskaani iljiimi iyo jiimka reebistiisu ku sugan yahay marka aljiim marka xuruuf lagu dabdinayo saasuu u qormayaa maadaamu saa u qormeeyo almucjamati in la raaciyo waxba uma baana waayo dhigaalkii yacni xuruuftiisa ayaa socday oo sidii kha'du ii u qurmaysay marka hore marka yacni rasmiga way iswaafaqayaan laakiin marka xuruuf lagu dabdinaayo way kala baxayaan wa bilfaa'i lmukararati iyo fa'dii markaa la soo celceliyuu ku sugan yihi waa laba fa'ood weyn alif kala dhex galay huwa shayun yulbasuhu alfarasu liyutaqaa bihi aladaa waa shay faraska loo xidho si uu marka waxa weeye dhibta markaa uga dhowro liyutaqaa bihi si lagooga dhowro sababtiisa alaadaa dhibta waqad yalbasuhu alinsaanu waana dhacdaa qofku inuu xidho calaa kulli xaal diricii dagaalkao kale u ka dhigan xadiiska afar boqoliyosagaaliyosiddeetandabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyotoddobyosagaashan oo can kacbi bni maalikin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa di'baani jaa'icaani ursila fii khanamin biafsada laha min xirsi almar'i cala almaali waasharafi lidiini nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa di'baani jaa'icaani laba yey oo gaajaysani ee ma aha labadaa yey oo ursilaa la diray oo lagu sii daayey fii khanamin adhi lagu sii daayey ma aha biafsada lahaa qaar uga fasahaydin iyo kharribaad badan laha ay lilghanami arigaas qaar uga kharibaad badan ma aha min xirsi almar'i ay min ifsaadi xirsi almar'i qofku dadaalku ku dadaalayo fasahaadinta fasahaadinayso fasahaadinayso maali uu ku dadaalayo maalka iyo washarafi magac inuu yeeshiyo sharaf uu ku dadaalayo miday uga fasahaadin badan tahay ma aha lidiinihi diinkiisa yacnii sida diinkiisa ay u fasahaadinayso yaa inuu ku dadaalayo aad u doonayo maal inuu helo iyo inuu sharaf helo aad ugu dadaalayo diinkiisa siday u kharribayse u fasahaadinayso laba yey oo gaajaysanoo adhi lagu sii daayey ugama kharribaad badna laba yey waxaa la garanayaa dee adhigii waxa weeye hadday helaan dee askaxay ka samaynayaan saasay u warayaan hadda maaragtaa marka sida markaa labadaasi ay u fasahaadinayaan yacni si la mida waxaa fasahaadinaya qofka diinkiisa dadaalka badan ee uu ku dadaalayo maal inuu helo iyo inuu sharaf helo sharaf aad heshid madaxnimo aad heshid yacni maal aad heshid waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo khatare qofka ku xambaaraysa rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yihi xadiis xasan ah oo saxiixa weye culamo badan oo kalena waa ku weeyeen xadiiska waxay dhahan waa xadiis haabita bacdi taxsiiniya bacdi tasxiixiyaba sheekh albaani waa ka mid qolyaha marka xadiiska quweynaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka diinkiisa inay fasahaadinayso dadaalka siyaadada uu ku dadaalayo sharaf inuu helo ama magac helo ama madaxnimo helo sharaftii labada nooc baa soo geliyey iyo inuu maal helo oo waxay noqonaysaa dee dadaalkaas siyaadadii inuu ku xambaarayo inuu u aaba yeelin maalka xaguu ka shaqaystay ma xalaal mise xaaraan oo aanu u kala aaba yeelin dariiqu markaa sharafta u maraayo dadka qaarkood wuxuu ku xambaarayaa riyaa iyo istusnimo yacani dadka agtooda aad sharaf ku yeelati wuxuu ku xambaarayaa waxaweeye yacni munkaraad badan inuu waxaweeye dadkii yacni eh, hadduu doono marka waxawe dee inuu kuba dagaalamo ya diinxuma ayaa ka imanaysa tadayunkiisu inuu xumaado uu ka diin yeelanayo camalku la imanaayo inay kharribantay noqonayso diinkiisii uu baaba'o ayay u sababi kartaa marka saas aawadeed dadaalka ziyaadada abaa la diidaya lagu dadaalayo ayaa la diidaya yacni maal xalaala qofku inuu kasbado lama diidaayo maal xalaala qofku inuu kasbado ariiq marka waxa weye xalaala ku kasbado lama diidaayo laakiin waxaa la diidayaa dee inuu arrinkaa iska daba rido oo waxaweeye markaa dariiq kasta u maro aan u kala aba yeelin ma xalaal buu ka helay mise xaaraan u yidhaha maalow maal ma taha yani saasuu yidhahdo ah, marka eh, madaxnimada qofku inuu doonana oo raadiyana iyo dadka agtooda aad sharaf ku yeelatidna khatarteeday iska leedahay khatarteeda ayay iska leedahay waa ashahwat alkhafiya waa shahwada qarsoon wey qofka marka waxaan yani eh, inuu riyaaso iyo madaxnimo jeclaado saas aawadeed waa inuu qalbigiisa taas ka daweeyaa aanu markiisa marka waxaan yani doonin ma u raadin dadka agtooda inuu sharaf yeesho inuu magac yeesho inuu maamuus yeesho inuu waxaweeye markaa madaxnimo marka u helo kullu daalika waa inaanu raadin xagga ilaahay inuu iska dhiso oo waxaweeye markaa rabbi raalli geliyo waa inu ku dadaalaa laakiin dadka agtooda manzile aad ku yeelatid dadka aad madax ka noqotid agtooda aad markaysa waxaan adigu ra'iis noqotid ama kada yacni waxyaalaha noocaasi waa wax markaa aan qofka u fiicnayn diinkiisa aan u fiicnayn diinkiisana kharibaysa oo wey xadiiska afar boqoliyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo siddeed iyo sagaashane waa can cabdillaahi bni mascuud radia allaahu canhu qaala naama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam calaa xasiir cabdullahi bn mascuud waxauu yidhi naama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa seexday calaa xasiirin yacni dermo ama salli ayuu ku seexday fa qaama waa istaagay nebigu oo hurdadii ayuu ka kacay waqad asara fii janbih wuxuu hurdadii ka kacay walxaal qad asara uu saameeyey oo raadeeyey ay huwa xasiirku fii janbihi dhinaciisii uu raadeeyey oo marka ruuxu dermo ama salli ku seexdo yacni waxa weye wuu ku sawirmaa yacni markuu saa uga kaco yacni meelihii jidhkiisee saarnaa waxaa ka muuqanaya raadkii dermada ama salligaas ayaa ka muuqanaya markaa saasoo kaleu nebiga uga muuqday calayhi salaatu wasalaam qulnaa waxaanu nidhi haddaanu saxaabada nahay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow low ittakhadnaa laka witaa'an haddaanu ku yacni markaas samayno laka adiga witaa'an firaash jilicsan haddaanu ku samayno yacni way fiicnaan lahayd yaa lakaana axsan oo la yidhaahdo waxa weeye markaa yani waxa macno shari ayaa markaa looga jeeda haddaanu saa kuu samayn lahay way ficnaan lahay ama laha macno tamni baa loo jeedaa oo marka ay leeyihiin maanu kuu samayno low itakhadnaa laka maanu kuu samayno yacni witaa'an macno tamanni u dhacayso fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam maa lii maxaa i sugnaaday welidunya adduunyadana maxaa u sugnaaday yacni anigii adduunyada maxaa iska kaaya galay maa ana fi dunya ila ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha maa ana anigu ma ihi baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fi dunya adduunyada dhexdeeda ilaa ka raakibin yacnii sidii mid wax markaa fuushan mooyaane raakibkaasoo istadalla hadhsaday taxta shajaratin geed hoostii hadhsaday suma raaxa dabeedna tegey wa tarakahaa ka tegayna geedkii rawahu tirmidiy xadiidka tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasanun saxiix waxaanuu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salli aan waxba ka xigin ama dermo aan waxba ka xigin inuu nebigu ku seexday ayuu xadiisku tilmaamaya dabeedna markuu ka toosay ee ka kacay ayaa waxa muuqatay sida marka waxa weeye ay ugu sawirantay jidhkiisa u raadaysay ee jidhkiisa ugu sawirantay baa muuqatay saxaabadii markaase waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dee inaan firaash jilicsan u samayn lahayn aan jidhkiisa sidaa u saamaynayn way fiicnaan lahayn markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaan ku jawaabay oo uu tilmaamay inaan markaa adduunyada dan aanu ka lahayn adduunyadii waa tambareeri wax danana inaanu ka lahayn wuxuu ka dhigan yahay sidii markaa nin raakib ah oo socdaal ah oo geed markaa yaro hadhsadoo ku nastay dabeedna ka tegay adduunyadu geedkaasay ka dhiganta anna ninkaas socdaalka raakibkaa baan ka dhigana miyay dhacaysaa ninkaas waxa weeye socdaalka ah ee dabeedna geedka soo maray yaro hadhsaday inuu waxaweeye markaa hagaajin iyo waxyaalo kale isku dayo oo is yidhaahdo geedkan marka waxa weeye dee guri hagaagsanoo kale ka samaysa ama wax la mida saan taasi u dhacaynin ayaan markaa tanna waxba isugu taxallujinayn yani tambareeri baan saa ugu marayaabaa macnuhu u dhacay mm, waa zuhdiga nebigu ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam culammaduna waxay ahaan zuhdiga nebigu waxaa zuhd ikhtiyaar dadka qaarkood zuhdigoodu waa suhdu diraar waa zuhdi dani ku qabataya ya oo ka fursan waa keensaday dadka qaarkood zuhdigoodu oo adduunyadii bay waayeen laakiin zuhdiga nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa zuhdu ikhtiyaar oo zuhdi uu doortay buu ahaa zuhdi uu doortay buu ahaa saas aawadeed markii la doorransiiyey in buuraha dahab looga dhigay iyo in kale wuxuu doortay kafaaf buu doortay inuu waxaweeye markaa qadar markaa waxaweyan yani noloshiisun kaafinaysa bes waanu maal fara badan baa soo gelin saasuu doortay ya xoolaha soo gala waa kaa markaa waxa saa u farraqayey ee inay ku baryaan u diidaayey marka zuhd ikhtiyaar buu ahaa xadiiska afar boqoliyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa afar boqoliyo sagaaliyo sagaashan wa abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam yadkhulu lfuqaraa'u aljannata qabla alaghniyaai bihamsi mi'ati caam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yadkhulu alfuqaraa'u dadka fuqarada ee masaakiinta ama caydha ahi waxay gelayaan aljannata jannada qabla alahniyaa'i dadka hodannada ee haniyada ah ka hor bikhamsi mi'ati caam shan boqoloo sano ka hor shan boqol oo sano ka hor dadka waxaystaa wakhtigay jannada gelayaan shan boqol oo sano ka hor bay fuqaradu gelaysa yacanii fuqarada u horraynaysa oo iyagoo shan boqol oo sano muddo gaadhaysa ay jannada ku sii jireen bay aqniyadu markaa aqniyadii wanaagsanaa ay soo gelayaan dadkii qhaniyada ee hodannada ahaa ee wanaagsanaa ay soo gelayaan rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun saxiix waxaanu yidhi waa xadiid saxiixa weeyaan buuri waa xadiis saxiixa weeyaan buuri xadiis kalaa soo arooray oo isna mawduuca ku saabsan oo tilmaamaya in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fuqaraa'i almuhaajiriina yasbiquuna alaghniya'a yowma alqiyaamati ila aljannati biarbaciina khaliifa fuqarada muhaajiriinta ahi yacni saxaabada muhaajiriintaa fuqaradoodu yasbiquuna alaghniyaaa yowma alqiyaama waxay ka hormarayaan dadka haniyada ee hodannada abay ah, ka hormarayaan maalinta qiyaame ila aljannati uga hormarayaan biarbaciina khariifa afartan dayrood yacnii afartan sano ka hor ayay jannada uga horraynayaan dadka haniyada xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi cabdullahi bni camr bni alcaas labada xadiis waxaad mooddaa wakhtiga ay sheegayaan inay kala duwan tahay waayo xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa shan boqoloo sano ka hor inay hodannada uga horraynayaan fuqaradu dadka fuqarada ahi inay dadka haniyada uga horraynayaan jannada ayuu kani sheegaya ka kalena wuxuu sheegayaa maya afartan sana ay uga horraynayaan maxaa lagu xambaaraya see loo kulminaya labada xadiisbana waa saxiix walow ka kale ha sixa badnaaday jawaabteedu waxay tahay bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen muddooyinka la sheegaayo in looga jeedo taksiira taxdiid aan looga jeedin saas aawoodee qadarka la tilmaamaya haba kala duwanaatee ismaba khilaafsanaa waxa looga jeedon litakiir muddo badan bay uga horraynayaan jawaabtaa culamada qaar baa maray laakiin jawaabtaasi ma aha jawaab fiican waa laga fiican yahay jawaabtaas oo in muddadani maqsuud tahay axaadiista qaarkood baa laga fahmayaa yacni xadiiskan markaa shanta boqol ee sano sheegaya waxaa ku soo arooray mid la macno ah yacni nisfa yowm nisfa yowmkuna wuxuu waafaqsan yahay maalintii qiyaama maadaama la yidhi waxa weeye waa kun yani markaa kun sano nisfa yowmku wuxuu noqonayaa shan boqol oo sano buu noqonaya marka nisfu yowmku inuu caddadkani maqsuud yahay buu caddaynayaan riwaayada sheegaysa markaysaa nisfa yowmin ayuu iga horraynayaan caddadkan inuu maqsuud yahay tilmaamaya saas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa oo lagu kulminayaa in ikhtilaafka wakhtiga looga horraynayaa iskhilaaftay in lagu kala xambaaraayo axwaasha fuqarada iyo dadka qhaniyada ah xaaladahooda dadka fuqarada iyo dadka qhaniyada ah xaaladahooda kala duwanoo qaarkoodna afartan sano ayay uga horraynayaan fuqaradu jannada haniyada qaarkood akhniyada qaarkoodna shan boqoloo sanoay uga horraynayaan marka axwaal kala duwan baa lagu xambaarayaa bacdu ahlicilmi axwaashaa waxay dooneen inay sii tilmaamaan oo waxay yidhaahdeen xadiiskaasi wuxuu sheegayay fuqarada muhaajiriinta ayaa uga horeynaysa akhniyada maalinta qiyaame jannada biarbaciina khariifan fuqarada muhaajiriintana lagu qayday akhniyadana waxaa laga tilmaamayaa waa akhniyadii muhaajiriinta muhaajiriinta kuwoodii akhniyada ahaa bay afartanka sano uga horraynayaan marka waxay ku saabsan tahay afartanka sano waa bayna almuhaajiriin kuwoodii fuqarada ahaa iyo kuwoodii khaniyada ahaa waa jawaab xadiiskan kalena wuxuu ku saabsan yahay ciddaan muhaajiriinta ahayn ee akhniye ah bay shan boqoloo sano uga horraynayaan jawaabta ahlucilmiga qaarkood baa ku jawaabay ahlucilmiga qaarkood ayay ku jawaabeen jawaab labaad waxay culamada qaarkood ku jawaabeen waa in la yidhaahdo faqiirku marna wuxuu yahay faqiir yacni xariis ah oo adduunyadii ku dadaalaya laakiin maalkii waaye marna wuxuu yahay faqiir zaahid ah oo sidiisa qanaacada iyo sabirka markaysaa waxaan yani ugu sugan marka faqiirka xariiska ah ee adduunyadii ku dadaalayay laakiin adduunyadii waayey hanigii xariiska ahaa wuxuu uga horraynayaa afartan sano ayuu uga horraynaya faqiirkii zaahidka ahaana hanigii wuxuu uga horraynayaa shan boqoloo sano marka nisbadaas sidaasay u kala duwanaato waxa weeye waxay marka noqonaysaa midna waa kii zaahidka ahaa ee adduunyada ka zaahiday midna waa kii xariiska ahaa ee adduunyada raadinayay laakiin adduunyadii aynay u suuro gelin maal badan iyo inuu helaa aynay u suuro gelin calaa haadaa waxay noqonaysaa inay labadaa faqiir darajadoodu kala tagan tahay oo waxay noqonaysaa shan iyo labaatan derajo laba derajo oo ka mid a ayuu midna joogaa midna shan iyo labaatan daraja u dhammaystiran oo kii zaahidka ahaa ee faqiirka ahaa shan boqoloo uu ka horraynaya aqniyadii addamaarta kii xariiska ahaana isagoo afartan sano ayuu ka horraynayaa marka shan boqoloo sano iyo eh, afartan sano waxaa iskaga dhacayaa nisbada ah eh, shan iyo labaatan marka labaatan la eego labaatan meelood min shan iyo labaatana ayaa waxay noqonaysaa shan boqol labaatan meelood oo min kontonina waxay noqonaysaa kun marka labaatan meelood min shan iyo labaatani markay shan boqol ahayd afartankii waa laba labaatanaad waxay ka dhigan tahay laba darajo shanta boqolna waxay ka dhigan tahay shan iyo labaatan derajo marka shan iyo labaatan derajo laba darajo ka mida ayuu isagu joogaa kan kalena shan iyo labaatanka deraja u dhammaystiran kanna laba derajo keliya ayuu markaa waxawan yani isagu ka joogaa shan iyo labaatankaha calaa kulli xaal labada jawaabood aynu sheegnayba waxay soo gelayaan yani fii ikhtilaafi muddati sabqi biikhtilaafi axwaali alfuqaraa'i waalaghniyaa fa minhum saabiqun biarbaciin wa minhum saabiqun bihamsi mi'ati sana yaa axwaasha fuqarada iyo akhniyaday ku kala duwantaho qaarkoodna afartan sano ay ka horraynayaan akhniyaday uga horraynayaan jannada qaarkoodna shan boqoloo sano ayay uga horraynayaan sida dadka cusaadda aheed yacni markaa ahlutawxiidka ah ee cusaadda ahee ahlulkabaa'irka ahi wakhtiga naarta laga soo saarayaa ay u kala horraynayso oo muddaday ku sugnaanayaan naartu ay kala badnaanayso ayaa kuwanna sidaa yihiin haddaba markaa culammadu markay ka hadlayaan masalada ku saabsan alfaqiiru saabir iyo alghaniyu shaakir keebaa fadli badan xadiidkanoo kale waa deliishadeen culammada odhanaysaa alfaqiiru saabir afdalu min haniyi shaakir faqiirka saabirka ahi waa ka fadli badan yahay haniga shaakirka ee shukri naqaya xadiidkan waa deliishadeen culamada saa timi laakiin bacdu ahlicilmi waxay xujo badan idinkuma sugnaa way xadiidkani wuxuu sheegayaa maziyatu sabqi dheeraad inay la leeyihiin u dheeraynta akniyadana waxaa loo dibdhigay waxay tahay xisaabtoodaa badan waayo maalkan badani xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun shil walba waa laga xisaabaya xaggu kaa soo galay xaggaadse ku bixisa marka xisaabtoodii way dheeraanaysa ya sida loo dibdhigay waxay tahay xisaabtoodii ayaa markaa badan yacni kan laakiin xisaabtiisu maxaa ma badnaa markaa saas aawadeed yacni isaga waa la hormariyey marka wuxuu leeyahy maziyatu sabqi darajada ah ama manqabada ah iyo fadiilada ah u dheeraynta uu jannada u dheereeyey laakiin ma cadda inuu akhniyada ka wada darajo sarraynaayo waxaa dhici karta qaar akhniyaa oo dembeeyey oo iyagu markaa jannadii laga horraan galay hadhow markay soo galaan ee soo gudbaan inay qaarkood darajada kor maraan oo fuqaradii ay markaa ka sarreeyaan ama in badanoo ka mida ah ay ka sarreeyaan labada masiyo waxaanu nidhi waa masiyatu sabqi iyo masiyatu rifca midna waxa weeye waa manqabada ku saabsan derajo sarraynta midna waa manqabada ku saabsan ama fadiilada ku saabsan dheeraynta jannada loo dheeriyey dadka qaarkood labadu waa isu waafaqaysaa inay marka waxa weeye jannadiina u dheereeyaan derajahanna korreeyaan qaarkoodna labadii isu waafiqi mayso labadii masyuu mid leeyahay oo wuxuu leeyahay darajatu sabqi martabatu sabqi buu leeyahay dheeraynta martabada ah laakiin martabata rifca waa laga darajo sarraynayaa hadhow marka lasoo galo marka akhniyada qaarkood baa ka kor maraya oo derajo sare iyagu gelaya haddama aragtaa marka waxa weye saas aawadeed calaa kulli xaal yani markaa daliil eh, masalada ku cad saasaan u ahayn bay culamada qaarkood yidhaahdeen eh, waxaweye ixtimaal ay geli kartaa waxay tilmaamaysaa uun martabada ku saabsan sabqiga iyo dheeraynta laakiin rifcadii kama muuqato oo kama laazimayso ilaaba ilaa hadday markaa jannadii u horraangaleen ilaaba ilaa inay iyagu darajo sarraynayaan ma laasimsanaysay qad waqad waa dhici kartaa inay qaar markaa yacni fuqarada ka mid oo dheereeyo jannada u dheereeyo derajadooduna inay korrayso waana dhici kartaa in derajada laga koreeyo mid walba xadiiska afar boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol ayuu ku dhacayaaye wa can ibni cabbaasin wa cimraan bni lxusayni radia allaahu canhum cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cimraan ibni xusayn radi allaahu canhum can inabiy sala allahu aleyh wasalam waxay nabiga ka soo wariyeen qaala inuu yidhi iطalactu fi ljannati fara'aytu akara ahliha alfuqaraa rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam iطalactu fi ljannati waxaan daalacday fi ljannati ay cala aljannati jannadaan daalacday jannadaan dheehday oo eegay fara'aytu waxaan ogaaday aksara ahliha alfuqaraa'a fuqaradu ehelkeeda inay ugu badan yihiin baan ku ogaaday ru'yadu waxay noqonaysaa waxa weeye ru'ya yani marka cilmiya in laga tilmaamaayo saas aawoodee laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii koowaad alfuqaraa mafcuulkii labaadna waa akara waalactu waxaan daalacday fi naari ay cala naari naartaan daalacday fidu bimacnaa cala fara'aytu waxaan ku ogaaday akara ahliha annisaa dumarku inay yihiin ehelka naarta gelaya kuwa ugu badan muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay min riwaayati ibni cabbaas waxaa la isku waafaqsan yahay riwaayada ibnu cabaas yacni xaaluu markaa ka mid yahay oo ka ahaaday xadiiska afar boqol iyo saddexiyo sagaashan wa rawaahu albukhaariyu aydan min riwaayati cimraan bni lxusayn bukhaarina waa soo wariyey noqoshaynu ku noqonaye min riwaayati cimraan bni xusayn werinta cimraan bni xusayn dariiqiisa ayuu ka soo wariyey bukhaari wuxuu ka soo wariyey min riwaayati cimraan bni xusayn xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jannada iyo naarta mid walba in la tusay oo labadaba arkay leylat lisra waalmicraaj inay ahayd wakhtigani waa dhici kartaa maalintii kusuufka qorax madoobaad ku dhacay inay tahayna waa dhici kartaa riya in lagu tusayna waa dhici kartaa yacni wakhtiga uu sidan marka waxa weeye nebigu ku ogaaday yacni intaa mid walba waa ka suuragal nebigu wuxuu tilmaamay jannada ehelkeeda waxaan ku ogaaday inay fuqaradu ehelkeeda ugu badan yihiin ehelka jannada fa ra'aytu akara ahliha alfuqaraa marka dadka fuqaradee ahlul-iimaanka ahi fadiila ugu sugan xadiiskani uu tilmaamaayo oo in waxaweeye jannadii inay ugu badan yihiin loo sheegay jannadii inay ugu badan yihiin loo sheegay oo nisbada akhniyada marka la eego jannada gelaysa iyo nisbada fuqarada nisbada fuqarada badan aqniyo gelaysaa jannada waa jirtaa yani dad badan oo khaniya oo hodannaa oo jannada gelaya waa jiraan laakiin waxaa ka badan dadka fuqarada ah baa ka badan ee jannada gelaya waayo ummadda marka hore labada qaybood kee ku badan ma fuqarada mise akhniyada inta hodannadii akhniyada ah miyaa badan mise inta fuqarada aa ah badan laa shaka waxa badan marka horeba fuqarada alfuqaraa akharu min alakhniya fuqaradu waa ka fara badan yihiin akhniyada maadaama fuqaradu ay akniyada ka fara badan yihiin oo akhniyadu ay ka yar yihiin fuqarada dee jannadii waa looga badanaya fuqaradii baa u badanaysa jannadii ya ta kale maalku wuxuu iska leeyahay dee imtixaan buu iska leeyahayoo waxaa dhici karta qaarkood inay ku xadgudbaan oo tuqyaan iyo kibir iyo yani markaysa markaa waxaan yani xadgudub la yimaado dadka iyo soo xaqiro waa xadgudbo oo markaysa marka waxaan wax kale iska dhigo marka dee khatar buu ku sugan yahy khatar ayuu ku sugan yahay xaysiyada marka laga eego akhniyo wanaagsani waa jiraan oo dee waxa weeye aan kibrin marka waxa weeye waxaa xadiisu tilmaamaya fuqaradu inay jannada ugu badan yihiin saas aawoodee fuqarada waa in markaysa markaa waxban yacni loo ilaashaa lagu dadaalaa la xanaaneeyaa la tabantaabiyaa yacni markaa in la dhowro masaakiinta iyo fuqarada waa laga qaadanaya wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam naartana inuu taalacday dumarku ehelka naarta gelaya inay ugu badan yihiin ayuu nebigu ku ogaaday calayhi salaatu wasalaam fara'aytu akhara ahliha annisaa cimraan bnu xuseyn xadiiskiisa riwaayo kaleoo ku soo aroortay waxay sheegaysaa inuu isagu soo wariyey lafdi ah ina aqalla saakin iljannati annisaa dadka jannada deggan waxaa ugu tira yar dumarka rawaahu muslim fii saxiixi min xadiisi cimraan dadka jannada gelaya waxaa ugu tira yar dumarka muslim baana saxiixa ku soo wariyey xadiis caynkaas nebigu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariya jira haddaba waxaa jirta abu hureyre wuxuu odhan jiray jannada dumarkaa u badan jannada dumarkaa u badan buu odhan jiray waxaanu ka dariishaday xadiiska tilmaamaya inaan jannada markaa waxa weeye eh, nin aan eh, qof dumara lahayni jannada kuma jiro ka ugu yari la buu ka ugu yari maa fi ljannati casbun jannada doob kuma jiro wax doobi jannada kuma jiraan ka ugu yar baa laba leh qaarkoodna waaba ka badan yihiinoo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu waxa weeye dumar fara badan oo xurulciin ah iyo laba markaa min waladi aadam ah inuu markaa waxa yeelanayo oo laba iyo toddobaatan dumara oo xuralciin ah iyo zawjataani min waladi aadam in nin walba la siinaya calaa haada waxay noqonaysaa dumarku jannada iyagaa kaga badan ragga ya dumarku iyagaa jannada kaga badan ragga marka warka ku saabsan e, naartay u badan yihiin baa la maqlaye jannaday u badan yihiinna waa jirtaa taana macnaheedu waxay noqonaysaa dumarku ragga waa ka badan yihiin dumarku ragga waa ka badan yihin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen markan hore naarta ay u badan yihiine xadiisku sheegaayo nebigu wuxuu tilmaamay sababtu inay tahay macaasi oo dembiyaday naarta ku gelayaan ayaa badan oo markuu xadiiskii kale nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa macshar nisaa'i tasadaqna fa inii ra'aytu aksara kunna min ahli innaar ururkii dumarkoo wax sadaqadaysta waayo badankiinna waxaan ku arkay inaad naarta ku sugantihin waxay yidhahan rasuulka ilaahay maxay ku dhacday qaala takfurna alcashiira wa tuksirna allacna ninka xaqiisaa ka abaalka dartaan oo ugu shukri naqi weydaan oo ateeci weydaan lacnadda iyo habaarkii caydana waa fara badisaan waa macaasi duuna alkufri ah marka macaasidaasaa naarta ku gelaysaan in badan oo dumarka ka midi baa macnuhu u dhacaya saas aawadeed biictibaari marka laga eego awalulamriga naarta iyagaa u badan waayo kuwoodii cusaadda ahaa ee caasiyaadka ahaa ee cisyaanka la yimi ee dembaabay ee dembigaa naarta ku galay baa sii fara badinaya ee marka laga soo saaro intoodii ahlu tawxiidka ahayd marka naarta laga soo bixiyo oo ay jannada ku dambeeyaan markaana jannada iyagaa u badanaya markaana jannada iyagaa u badanaya haddaba xadiiskan cimraan maxaa lagu xambaaraya ina aqala saakin iljannati nisaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa in marka hore laga tilmaamaayo awalka amriga jannada la galo oo kuwoodii casiyaadka ahaa ee cisyaanka ku galay naarta ayaa ka maqan xaaladdaa waa dee waa laga badanyey laakiin marka dambe kuwaas laga soo saaro iyagaa badanaya bacdu ahlicilmina waxaabay yidhaahdeen waxaa uu ka fahmay malaa fara'aytu akara ahliha annisaa inay jannadii ku yar yihiin oo waa riwaaya bilmacnaa bacdi sidaa waaba jiraan calaa kulli xaal dumarku dee waxa weeye waa fara badan yihiin marka badnaanshaha xaggan ay ku badan yihiin diidi mayso xagga kalena inay ku badan yihiin xadiidka afar boqoliyo afaryo sagaashan wa usaamata bni zaydin wa can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma can ilnabiy sala allahu aleyh wasalama qaal qaala qumtu calaa baabi aljanna nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waxaan istaagaya albaabka jannada fa kaana caammata man dakhalaha almasaakiin waxaa bannaan caammata iyo almasaakiinu inaad masaakiinta goddo caammato kordhigto waxaa kaloo bannaan cagsiga caammatu inaad goddo iyo almasaakiina aad kordhigto midna waxay noqonaysaa isimkii kaana midna khabarkii waxaa iyadu khalad ah sida dabcadaha qaarkood ay qorayaan in labadaba la godo bacdu tabacaat baan ku arkaayey fa kaana caammatu man dakhalaha almasaakiinu oo labadaba ay godayeen hada ala fa kaana caammata man dakhalahaa cidda gashay badankeedu waxay ahaadeen jannada gashay almasaakiinu masaakiinta caammatana waxaa loo jeedaa akara kulligood laguma jeedo waxaa laga tilmaamaya badna fa kaana caammata man badanka kiibuu ahaaday dakhalahaa jannada galay almasaakiinu masaakiintu laqbada sidaa marka la yidhaahdo waxaan u laqbaynay masaakiintu isimkii kaana inuu yahay caammatana khabarkii yahay dhadhanka erayga eeg fa kaana caamata man badanka kii wuxuu ahaaday ahaadaydaasaa khabarnimadii tilmaamaysaa dakhalahaa jannada galay almasaakiinu masaakiinta isimka haddaba markaad sheegayso isimka iyo mubtadaha iyo waxba la raacin maayo lafdiga mujarada la sheegaya masaakiintay ahaadeen haddaad tidhaahdo ood sida kale u laqbayso masaakiintaad markaa khabar ka dhigtay ahaadentaasaa sheegaysa khabarnimadii waayahay wa asxaabu ljaddi maxbuusuuna dadkii maalkii haninimada u saaxiibka ahaana maxbuusuuna waa qaar la xabisay oo la xidhay albaabka jannada lagu xabisay hayra anna asxaaba annaari ha yeeshee dadkii asxaabu ahaa hayrada marka istinaaga waxaa loo jeedaa inqitaac baa loo jeedaayo waa istinaa e macnaa laakiin buu u dhacayaaye hayra anna asxaaba annaari ha yeeshee dadkii asxaabunaarka ahaa ee naarta iyadu abadiga a mutaystay qad umira bihim waxaa loo amray ila naari xagga naartaa loo amray muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyeen bukhari muslim baa labadu isku waafaqeen waljaddu jaddigu alxadu waa dheeftiyo waalghinaa qhaninimada waqad sabaqa bayaanu hada alxadiisi waa soo hormaray xadiidkan caddayntiisu fii baabi fadli dacafa dadka taagta daran ee dacafada fadligooda baabkii ku saabsanaa buu ku soo hormaray xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi albaabka jannadan istaagay oo bimacnaa jannadii baan daalacdo cidda jannada gashay waxaa u badnayd masaakiinta xadiiskii hore waafaqsan yahay fa ra'aytu akara ahliha alfuqaraa oo fuqarada iyo masaakiinta ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa qaacidadu maxay tahay miskiin iyo faqiir hadday kulmaan bimacnaa maxaa looga jeedaa kulmaan isku meel lagu sheego sida aayatu tawba inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin isku meel baa lagu sheego way kulmeen kala laba macnay noqonaya iftaraqaa way kala tegayaanoo laba macno lagu kala fasiraya labada macno waxay noqonayaan miskiinkuna waa kan wax haysta laakiin wuxuu haystaa aynay ku fillayn faqiirkuna waa kan waxbaba haysan eber ya isagu wax haystaa ma jiro faqiirkaa daran miskiinku wax waa haystaa laakiin wuxuu haystaa kuma filla saas waxay u kala tegayaan labada macno kala noqonayaan marka isku meel lagu sheego laakiin marka midkood la sheego ka kale aan la sheegin oo la raacin ya horay masaakiinta waxa la siiyo fuqaraduna iskaga jiraan waray fuqarada waxa la siiyo masaakiintina waa iskaga jiraan sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqarada masaakiinta waa ku jiraan waida iftaraqaa hadday kala tagaanoo mid la sheego ka kale aan la raacin ijtamaca way kulmaanoo macnihan bay ku kulmayaan oo labaduba waa ku wada dhacayaa marka waxa weeye faraa'ibtu aksari ahliha alfuqaraa masaakiintii waa ku jirtaa fa kaana caammata man dakhalaha almasaakiin fuqaradii waa iskaga jirtaa mid waliba waa lafdi mufrad ah marka kii kale waa iska soo gelaya waa iska soo gelaya dadkii akhniyadahaa albaabka jannadaa lagu xabisayaa ahluliimaanka ahaa waxaa loo xabisayaa yacni xisaabtooda maalkoodii laga xisaabayo taasaa loo xabisaya laakiin qaarkood hadhow markay soo galaan jannada qaarkood baa darajadooda korraynaysaa ha yeeshee dadkii asxaabu naarka ahaa akhniya iyo fuqaro kay doonaan ba ha noqdaane dee albaabka jannada iyagu kuma xabisne iyagu marka waxa weye naartii baa loo dira ya dadkii ahlu naarka ahaa ee naarta iyagu mutaystay yacni iyaga naartii baa loo diray ciddii gaalo ahaa dee hor looga diraya hor looga diraya xadiiska afar boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo laba wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal asdaqu kalimatin qaalaha shaacirun kalimatu labiid nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam asdaqu kalimatin kelmadta ugu run badan kelmaddaasuu qaalahaa uu yidhi shaacirun gabyaa uu yidhi tii ugu runta badnayd ayay ahaatay kalimatu labiid kelmaddii labiid haddaad kelimatu ka dhigto mubtadihii asdaquna khabar muqadama aad ka dhigto waxay noqonaysaa asdaqu kalimatin kelmaddii ugu runta badnayd bay ahaatay kelmaddaasoo qaalahaa uu yidhi shaacirun shaacir yidhi kelimatu labiid labiid kelmaddiisi cagsiga haddaad ka dhigto asdaqu mubtadihii kelimatu baa lagu khabraya laakiin wejiga fiicani waxaan filayaa inay tahay kelimatu labiid in laga dhigo mubtadaha kelimatu laga dhigo asdaquna khabar muqadama laga dhigo waayo waxaa la yidhaahdaa haddii waxa weeye macrifo iyo nakira ay kulmaan walow nakiradu takhsiisba ha qaadatee mubtadaha waxa noqonaaya macrifada kalimatu labiidna waa macrifo waa lafdi loo idaafeeyey mucaraf marka waa macrifo asdaqu kalimatin waa nakiro la khasisay marka sidaas aawadeed sida fiicani waa sidaas wey xataa labada macrifo markay kulmaan waxay yidhahdaan culammadu ta macrifada badan baa laga dhigaa mubtadaha laga dhigaa asdaqu kelimatin kelmadkii ugu runta badnayd bay ahaatay kelmaddaasoo qaalaha uu yidhi shaacirun gabyaa uu yidhi kuu doonaba ha noqdee kelimatu labiidin kelmaddii labiid alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun kelmaddu waa tan kelmadda waxaa looga jeedaa kalaam mufiid ah wa kelimatun biha kalaamun qad yu'am oo kelmadda sida naxwaha loogu isticmaalo loogama jeedo waxaa looga jeedaa sida carabiyada iyo luqada loogu isticmaalo luqatulcarab ay ugu soo ya nusuustana ay igu soo aroortay oo kalaam mufiida ayaa kelmadda loo isticmaalaa markaa nusuusta waana macnaha lcarab loogu isticmaali jiray tan naxwo ay u isticmaalaan waxa weye waa istilaaxi alaa kullu shayin hooyaay shay kastaba maa khala allaaha oo allah ka soo hadhay baatilun baatil weeye wax kastoo allah ka soo hadhay waa suulayaano waa baatil ma baaqi noqonayaan muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labada isku waafaqeen baabka xaggay ka khusaysaa waxay ka khusaysaa maadaama dee adduunyadii ay baaba'ayso zuhdigiina ku saabsan yahay shay baatila oo baaba'aya inaan marka waxa laga daba dhicin oo laysku ilaawin ayaa dee laga qaadanaya marka kelmad gabyaa yidhi waxa ugu run badan kelmaddaas ya yacni waxa weye waxay waafaqsan tahay wa yabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam allah baa baaqi noqonayo wejiga ilaahay baa baaqi noqonaya allahu bisifaatihi baa baaqi noqonaya laakiin ashyaada kale waa baaba'yaan waa jirtaa bacdu alashyaa oo ilaahay baaqi yeelayo laakiin iyaguna baqaaga daatadooda kamay helin ilaahay inuu baaqi yeelay ay ku baaqi noqdeen jannada iyo naarta iyo arwaaxda iyo ashyaada la midkaa amaaniyatun xukmu lbaqaa'i yacumuha min alkhalqi waalbaaquuna fii xayiizi ilcadam iyo alcarshi waalkursiyu naarun wa jannatun wa cajbun wa arwaaxun kada allawxu waalqalam yani sideedda marka waxa weeye suyuuti eh, labadaa bayd ku kulmiyey yani waa ashyaa baaqi noqonaysa laakiin waxay ku baaqi noqotay in ilaahay baaqi yeelay waa carshiga iyo kursiga jannada iyo naarta yacni cajbu danabka yacni lafaha dhabarka lafta ugu hoosaysa ee eh, lafturuqda la yidhaahdo dhuuxa hoostii eh, yani gudaheeda in yaroo ku jirta maaha iyadoo dhammaystiran in yar oo gudaheeda ku jirta ayaa cajbu danab la yidhahdaa idan xadiis baa sheegaya inuu baaqi noqonayo arwaaxda looxa iyo qalinka wuxuu ka tegay yidhahdeen culammadu ajsaad alambiyaa jirarhka nebiyada nebiyada jirarhkooduna baaqi bay noqonayaan halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabkii ku saabsanaa zuhdiga ayaa inoogu dhammaaday halkaa inagu joogo ha labadu waa inta ugu yar labadu waa inta ugu yar ee maaha markaysa inay laba keliya noqonayaan ma aha ya ninkii istayaacay isagaa istayaacay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk